رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين wlcaaqibatu lilmutaqiina wlaa cudwana ila cla aldaalimiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi wman waalaah alkabiiratu asaadisatu wasitoon kabiirada lixdan iyo lixaad waxaynu ku soo jirnay kitaabkeenni alkabaa'ir lilimaam dahabi raximah allahu tacala raxmata waasica fi man hasa cabdahu w jadacahu ow cadabahu dulman wa baqya wuxuu musanifku yidhi raximah allahu tacaala fii man khasa ruuxii dhufaama ruuxii dhufaana cabdahu addoonkiisii ow jadacahu ama sanka ka gooya ow cadabahu ama cadaaba dulman dulmi ku cadaaba iyo wa baqyan iyo xadgudub baabkaasuu kaga hadlayaa musanifku raximah llahu tacaala qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala koreeye mukhbiran can ibliis ibliis isagoo ka warramaya wuxuu yidhi wala udilannahum wala umaniyannahum wala aamurannahum falayubatikunna aadaana alancaam wala walaudilannahum walle waan baadiyeyn oo waan baadiyeyn wala umaniyannahum waan yididiilo gelinaya wala aamurannahum waan fari oo waan fari fala yubatikunna way googoynayaan way jeexjeexayaan oo way dildillaacinayaan aadaana alancaami nicmoolayda dhegahooda ayay jeexjeexayaan wala'aamuranahum waan fari buu yidhi alle subxaana wa tacaala ibliis warkiisii isagoo inoo soo naqlinaya fala yuqayirunna way doorinayaan khalqa allaahi ilaahay khalqigiisa iyo abuurkiisay doorinayaan xoolaha marka indhegaha la jeexjeexo waa awaamir ka soo fushay ibliis ka soo fushay calayhi lacaa'in ullah isagaa wuxuu leeyay wala'aamuranahum falayubatikunna aadaana alancaam walamuranahum falayuayirunna khalq allah wa qaala bacdu lmufasiriina mufasiriinta barhkood waxay yidhaahdeen huwa alkhisaa'u waa dhufaanka xoolaha la dhufaano weeye sidaa waxaa yidhi cabdulaahi bnu cabbaas sidoo kale waxaa laga warinaya anas ibnu malik cikrima mujaahid qataada ibnu dicaamata sadusi ayaa laga warinaya inay yidhaahdeen ilaahay subxaanahu wa tacaala qowlkan uu leeyahay falayubatikunna aadaana alancaami wala'aamurannahum falayuqayirunna khalqa allah khalqiga ilaahay ee la doorinayaa waa dhufaanka xoolaha la dhufaano bay yidhaaheen ma bannaantahay mise ma bannaan gadaalan kaga hadalno waruwiya waxaa la wariyey can ilxasan waxaa laga wariyey xasan ibn abilxasan albasri can samurata ibni jundub radi allahu canhu ana nabiya sal alla aleh wasalam nebigu qaala wuxuu yidhi man qatala cabdahu addoonkiisa ruuxii dila qatalnaahu waanu dilaynaa waman jadaca ruuxii sanka gooya cabdahu addoonkiisana jadacnaahu sanka ayaanu goynaynaa hada kaasi khabarun saxiixun waa khabar saxiixa ayuu imaamku yidhi warawaa qataadata bnu dicaamata saduusi baa wariyey can ilxasan bn abilxasan albasri can samurata ibni jundub marfuucan qaala wuxuu yidhi man aqsaa cabdahu addoonkiisa ruuxii dhufaana aqsaynaahu waannu dhufaanaynaa xadiiska waa khabar saxiixuu leeyahay laakiin qaaciido guud ee waxaa laysku haystaa samaaca xasan albasri ma ka maqlay samura ibnu jundub ma ka maqlay wax ma ka maqlay mise kama maqlin ayaa culimada muxadisiinta agteeda ay isku haystaan walidaalika albani sanadkan inta badan wuu daciifiyaa marka laga reebo axaadiis yaroo koobanoo caqiiqada iyo walqasha ku soo aroorta wuxuuna xadiiskan laftigiisa ku daciifinayaa mishkaat lmasaabiix culimmadu xasan albasri ma ka maqlay samur ibnu jundub saddex qowl baa ku jira qowl wuxuu leeyahay xasan albasri waxba kama maqlin samura ibnu jundub ee wuxuu helay saxiifadii iyo warqadii axaadiistiisu ay ku qornayd qowl labaadna wuxuu leeyahay axaadiis kooban oo dhowr ah sida xadiisulcaqiiqa iyo waxaa la midka xadiiska walqasha ku saabsan iyo xooga wixii la mida ayuu ka maqlay qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay wuxuu ka maqlay yacni axaadiista dhammaantood wuu ka maqlay sunanta lagu warinayo qowlkan dambe axaadiista dhammaantood inuu ka maqlayoo xasan albasri samaac uu ku leeyahay samura ibn jundub waa qawlka uu rajaxay bukhaari tirmidi bukhaari shiikhiisa cali ibnu lmadiini daara qudni iyo qayrkood waana sida uu doorto shariif ibn abi xaatim alcawni wadaadka la yidhaahdo kitaabka uu leeyahay alxadiisu alxasanu wa cilaaqatuhu bitadliis marka alimaam dahabi dariiqaasuu maray wuuna saxiix yeelay khabarka wa saxaxahu alxaakim xaakim baa saxiix yeelay fa akhdaa wuu ku gefay xadiisan xadiisoo fi lxuduudi xuduudda ku saabsan matnuhu xadiiska matnigiisu waxaa weeye man maala ruuxii tamsiil ku sameeyo googooya bicabdihi addoonkiisa tafaaful ku sameeyo fa huwa addoonkii xorun waa xor hadduu addoonka jidhkiisii uu googooyo tamhiilku waxa weeye inuu yacni suuro xumeeyo ama dheg gooyo ama san ama gacan gooyo saas marka man maala ruuxii tamsiil ku sameeya bicabdihi addoonkiisa fa huwa xorun xor weeye xadiiskanina waa xadiis daciif ah sidaa imaamkuba u sheegay yar xaakim uu ku gef wa fi saxiixayni waxaa ku sugan man qadafa ruuxii gana mamluukahu addoonkiisa ruuxii ku gana bisina sina ku gana uqiima calayhi alxaddu xadkii baa lagu oogayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaama xadiiskanina waa saxiixoo bukhaari iyo muslim baa warinaya wa aakhiru maa shaykii ugu dambeeyey xufida laga xifdiyey can nabiyi sal alla aleh shaygii ugu dambeeye nebi maxamed laga xifdiye waxay idha asalaata asalaa salaada salaada ilaaliya iyo wamaa shaygii malakat aymaanuku midigyadiinnu ay hanatay ittaqu llaaha kaga baqa subxaana wa tacaala fii maa shay malakat ay hanatay aymaanuku midigyadiinnu ay hanteen ilaahay kaga baqa subxaana wa tacaala waa xadiis ah oo waxaa werinaya abu daawuud adayaalasi cabdi ibnu xumayd sidoo kale waxaa warinaya daxaawi fii mushkil aaahaar iyo qayrkood baa warinaya saxaahu alalbaaniyu raximah allahu tacala fii saxiixi aljaamic saqiir wa fii musnadi axmed ibnu xambal axmed ibnu xambal musnadkiisa waxaa ku sugan min xadiii ibni cumar xadiis ibni cumar laga warinaya radi allahu canhu naha nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu reebay oo ummadda ka reebay can ikhsaa'i alkhayli fardihii in la dhufaano oo xiniyaha laga tumo iyo walbahaa'imi bahaa'imkii iyo xoolihii in la dhufaano xoolaha in la dhufaano ma bannaan tahay mise ma bannaana culimmadu way isku khilaafeenoo qolo diidan oo leh asaalatanba ma bannaana iyo qolo banaynaysoo bannaynaysooleh waxay ku xiran tahay dhufaanka xoolaha la dhufaanaya nafcigii bini aadamka loogu talagalay ilan xoolaha waxaa loogu talagalay inuu bini aadamku uu ku intifaaco hadii intifaacii uu ku intifaacayay ay waxyeelo ku imanayso hadaan la dhufaanin waa la dhufaanayaa bay leeyihiin alkabiiratu asaabicatu wasituun kabiirada lixdan iyo toddobaad waxa weeye almudafifu midkii khafiifinaya fududaynayay fii wasnihi beegiisa iyo wakaylihi fii wasnihi miisaankiisa iyo wakaylihi beegiisa qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala weylun halaag wuxuu u sugnaaday lilmudafifiina kuwii wax khafiifinayay alladiina kuwaasoo idagtaaluu markay soo beeganayaan cala nnaasi dadka dushooda ay ka soo beeganayaan yastawfuuna oofsanayay waidaa kaaluuhum markay u beegayaan dadkii ow amase wasanuuhum ay u miisaamayaanna yukhsiruuna fududaynayay alaa yadunnu miyaanay u malaynan baa alla yidhi subxaana wa tacaala ulaa'ika kuwaas annahum iyaga mabcuusuuna in la soo bixin doono liyowmin maalin xaggeeda loo soo bixin doono cadiimin weyn yowma maalinka yaquumu nnaasu dadku ay u soo istaagi doonaan lirabbi alcaalamiina rabbiga uunka abuurtay xaggiisa ay u soo istaagi doonaan ruuxu marka beega oo la fududeeyo ama wixii wax lagu miisaamayey ama ha ahaado miisaankii ha ahaado ama halbeegyadii kale wax lagu beegayey ha ahaado yacnii shood wax lagu miisaamayaa galaan wax lagu miisaami jawaan wax lagu miisaami haddii ilaahay ku ray waxaa wax lagu beego oo dhan beegii in qofkii xaqiisii loo oofiyaa la doonaya maaha sida beeralayda qaarkeed ay sameeyaan markuu isagu wax soo beeganayana koombadii iyo shoodii wuxuu samaynayaa hoostu yani ka garaacaya si ay wax badan u qaado marka haddii ilaahay kuu ronya isagu wax miisaamayana gadaal buu u soo celino kor buu usoo taagay si ay wax yar u qaado cuquubaad caamina way ka ratibnaanoo nebigu salawatuulahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi qoom miisaanka iyo beegga ma khafiifiyaan ilaa ilaahay abaaruu ku salidaya marka mucaamalaadka xagga ganacsiga ka yimaada ee tijaaradii iyo ganacsiga iyo tijaartii khaladka ay sameeyaan masiibo caama ah ka ratimaysa oo ummaddo dhan wada saamaysa wadaalika kaasoo miisaanka in la khafiifiyaa darbun nooc oo min asariqati tuugadii ka iyo walkhiyaanati khiyaanadii ka mida iyo wa akli lmaali xoolihii in lagu cuno bilbaadili baadil lagu cuno alkabiiratu athaaminatu wasituun kabiirada lixdan iyo sideedaad almnu waa in laga aamin noqdo min makri illaahi tacaala ilahi subxaana wa tacaala makrigiisa kalsooni inuu ruuxu qaatoo isdhigto qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala falaa ya'manu aamin kama noqdo makra allaahi ilahi subxaana wa tacaala makrigiisa ila alqowmu alkhaasiruuna qoom khasaaray mooye cid kale aamin kama noqoto alle wuxuu yidhi gaaladii markuu tilmaamaya xataa idaa farixuu markay farxeen bimaa shaygii ay ku farxeen uutuu la siiyey ayaanu akhadnaahum qabannay baqtatan si aanu ku qabannay baa alla yidhi subxaana watacaala aayadda waxaa fasiraya xadiiska imaamu axmed fii musnadii uu ku warinayo sheekh naasirna saxiixu ljaamicu saqiir uu kusoo saarayo min xadiisi cuqbata ibni caamir wuxuu leeyahy idaa ra'ayta yacnii haddaad aragto yucdi allaaha alle subxaana wa tacaala oo siinaya alcabda maa yuxibu waxa uu jecel yahay wa huwa muqiimun calaa macsiyatihi isaguna macsiyadiisa uu ku neg yahay fainamaa dalika istidraaj arrinkaasi waa sabaansabid addoonkii la sasabayo la daaqsiinayo uma qara'a wuxuu akhriyay falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim xata ida farixuu bima uutuu ahadnaahum baktatan faida hum mublisuun wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi sarreeye ina aladiina duulkii laa yarjuuna aan rajaynayn liqaa'anaa la kulankayaga oo waraduu raalli ku noqday bilxayaati noloshii addunyaa liidatay oo wadma'annuu bihaa ku xasilay waaladiina kuweeyi hum iyagu can aayaatina aayaadkayaga haafiluuna hilmaansanaa ulaa'ika kuwaasi ma'waahum hoygoodu annaaru naar weeye baa alla yidhi wa tacaala bimaa shay sababtii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada baa alla yidhi wa tacaala ilaahay waa alle caadilo oo shay walba meesha ku haboon dhiga bini aadamkana alle subxaana wa tacaala ma dulmiye ruux walba waxa uu ka mudan yahay buu ku abaalmarya ma rabbuka bidallaamin lilcabiid alkabiiratu ataasicatu wasituun kabiirada lixdan iyo sagaalaad waxa weeye al-iyaasu in laga quusto min rawxi illaahi tacaala alle naxariistiisa in laga quusto iyo walqanuudu quusashadii weeye qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi wa tacaala innahu arrinkiiyo shanigu wuxuu yahay laa asu kama quusto min rawxi illaahi ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa ila alqowma qoomkii mooyaane alkaafiruuna gaalada ahaa mooye ila alqowmu alkaafiruun qoomkii gaalada ahaa mooye cid kale kama qusato naxariista ilaah wa qaala tacaala rabbi sarreeye wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wahuwa aladii macbuudkii weeye yunasilu lqaysa qayska iyo roobka allihii soo dejiyey weeye min bacdi maa ka gadaal qanadu markay quusteen allah subxaana wa tacaala roobka iyo raxmadda u soo dejinaya wey wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi qul yaa cibaadii qul waxaad ku tiraa nebi maxamedow yaa cibaadiya aladiina addoommahaygii asrafuu gabood falay ee ku xadgudbay calaa anfusihim nafafyaashooda ku xadgudbayow laa taqnaduu ha ka quusanina min raxmat illaahi ilaahay naxariistiisa ina allaha alle subxaana wa tacaala yakfiru waa dhaafaa addunuuba jamiican wa huwa alhafuur raxiim waqaala nebiyu sal alla aleh waslm nebigu wuxuu yihi laa yamuutanna axadukum midkiin yaanu dhimanin ilaa walxaal huwa isaguna yuxsinu danna malaha uu hagaajinayo bilaahi tacaala alle uu hagaajinayo subxaana wa tacaala xaalada muminka waxaa laga rabaa inay udhexayso bayna alrajaa'i waalkhowf laakiin hadduu marxalada ugu dambaysay adduunkan aad gebagabaynayso waxa aad u badnaanaysaa dhanka dhanka rajada nabigeennu wuxuu leeyahy laa yamuutanna axadukum ila wahuwa yuxsinu danna billahi tacaala ilaahay malo wanaagsan ka malayso laakiin marxaladda hore xaaladaadu ha ahaato inaad ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabkiisana aad ka baqdo naxariistiisana aad rajayso daacada ilaahay subxaana wa tacaala iyo awaamirtiisa iyo wuxuu ku faray inaad qaadato sidoo kalena naftaada aad u cabsato oo tidhahdo ilaahay naxariistiisuunbaan sugaynaa haddaan ilaahay subxaana wa tacaala raxmadiisa iyo naxariistiisa nagu galladaysan naftayda waa u baqaynaa inaad inaad isdhigato oo isku kalsoonaato oo iscajabiso oo qurur uu ku galo looma baahno alkabiiratu sabcuun kabiirada toddobaatanaad waxa weeye waa kufraanu nicmati almuxsini kufraanu nicmati almuxsini ruuxii ixsaanka kuu sameeyey nicmadiisii in lagu kufriyo ruuxii xisaanku u sameeyeyna oo nicmadiisa lagu kufriyey yaa ugu horeeya allah subxaana wa tacaala nicmada ilaahay uu kuu galay haddaad istiraado tiri ma soo koobi karta wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha wa aataakum min kulli ma sa'altumuuh wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ina alinsaana la daluumun kafaar saakaad soo toosto caafimaad baa ilaahay kugu soo kiciyey lixaadkaagii iyo xubnahaagii baa ilaahay kuu dhammaystiray wixii aad quudan lahayd baa ilaahay subxaana watacaala ku siiye waxaasoo dhan wax ka qiimo badan baa ilaahay kuu hibeeyo waa iimaanka uu qalbigaaga geliyey xubnahaagii baa ilaahay isu dheelitiray waxaasoo dhan waa nicam ilaah qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi subxaana watacaala anishkur lii shukri aniga iyo waliwaalidayka labadaadii waalid shukriga ixsaanka iyo samafalka dhammaantii iyo nicam dhammaanteed waxay ka yimaadaan dhanka alleh subxaana wa tacaala labadaada waalidna waxay sabab kuugu ahaayeen koonkan inaad timaado ayagaa sabab kuugu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala waa cidda labaad marka shukri kaa mudan cidda saddexaad marka waa wixii ciddii samafal iyo ixsaan iyo wanaag kuu gasha ama mid diineed ha ahaado ama mid adduunya ha ahaadee inaad u abaalguddo waqaala nabiyu sal alla aleh waslm nebigu wuxuu yidhi laa yashkur allaah alle kuma shukriyin man laa yashkuru nnaasa ruuxaan dadka ku shukriyin oo nicmada ay siiyeen aan uga abaalgudin oo uga mahadnaqin ilaahay subxaana watacaala kuma shukriyin xadiisku waa saxiixoo sheekh naasir saxiixada raqamka abuu ku saxiixi yar wa qaala bacdu salafi salafka barhkii waxay yidhaahdeen kufraanu nicmati nicmada in lagu kufriyo min alkabaa'iri dambiyada waaweyn bay ka mid tahay wa shukruhaa nicmada shukrinteeduna waxa weeye waa bilmujaasaati in laga abaalgudo ow biducaa'i ama ruuxii nicmada kuu galay in loo duceeyo haddaadan helin waxaad ugu abaalgudto